bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wabacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii atuxfatu saniya gaar ahaan almustahnaa bicadda wa akhawaatihi uu nooga bilaabanaa darsigeennu in sha allah mase mabaanan karin almustahnaa bikayri wa akhawaatiha halkaas buu nooga bilaabanaa hay almustathnaa kii lasoo reebay bikayri lagu soo reebay iyo waa akhawaatiha walaalayaalkeeda haada maxalu qaala ibnulajrumin wuxuu yidhi walmustathnaa kii lasoo reebay bisi waa lagu soo reebay wa suwaa lagu soo reebay wa sawaa-in lagu soo reebay wa kayrin lagu soo reebay majruurun waa mid la jaray laa kayru jar kayrkiis mid bannaan ma ahaanin laa ibnu hishaama ah wuxuu ku yidhahdaa muqniga carabi maahane waa laxni laa hayru laakiin a'imada kala difaaceen oo waxay yidhahdeen carabi weeye carabi weeye laxnina maaha ah, laxni ma aha laa hayru shaacir ayaaba yidhi jawaaban bihi tanju ictamid fawa rabbina lacan camalin aslafta laa hayru tus'al marka waa banaan tahay fayruus aabaadina qaamuusa muxiidka ayuu ku keenaa wuxuu yidhi laa kayru qiila wuxuu yidhi laxnun aa la yidhi wahuwa kayru warkaas war fiican maaha weligaa ha dhegaysan laa kayru yaa laxniya laa kayru waa carabi saxa laa ayru laa kayru ljari jaa-izan waa laa ayru laa kayru ljari jaa-izan jar waxaan ahayn uma banaana wlmustanaa kii lasoo reebay bisiwan lagu soo reebay wa suwan lagu soo reebay wa sawaain lagu soo reebay wa kayrin lagu soo reebay majruurun waa mid la jaray laa kayru jar qayrkiis jaa-isan mid banaan ma ahan adawaatulistinaa sideeday ahaayeen ilaa waa soo ogaan hadda halkan afaru ku sheegaya waa siwan suwan sawaain iyo kayrin afartaas wixii lagu soo reebay waxaad leedahay isimka lasoo reebay waa la jaraa wax kale kuma banaana sababtuna waxay tahay afartan lafdi idaafay laazimaan weligood waa mudaaf wax ka dambeeya mudaaf ilayh marka isimkii lasoo reebay soo ayaga kama dambeeyo mudaaf ilayhu noqona mudaaf ilayh soo lama jero khalaas ah. afartan lafdi siwan suwan sawaa iyo hayr weligood idaafay laazimaan idaafay laazimaan isimkii lagu yihaha weligiis mudaaf isagu noqdaa marka ayaga adawaatulistinaa isimka mustanaha oo lasoo reeb iyu ka dambeeya marka mudaaf isimka ka dambeeya waa maxay waa mudaaf ileyh ah, mudaaf ileyhna waa mixuunkiisu majhuul marka afartan isimkii lagu soo reebaa weligiis mudaaf ileyhu noqona mudaaf ileyhna waa majhuul marka weligiis waa jaran yahay isimka lagu soo reebo isagu isma bedelo ama kalaamku taam ha noqdo ama naaqis ha noqdo muujab ha noqdo ama manfa ha noqdo kala qaad male maxaa yeelay weligood isimka ayagaa mudaafa isimka lagu soo reebayna waa mudaaf ilayh maxaa soo haray xukunkii isimka ilaa ka dambeeya oo aan soo baranay shalay isimka ilaa ka dambeeya isimkaas xukunkiisi ismkaas xukunkiisi waa la xasuustaa kalaamku hadduu taam muujaba yahay nas u waajibi jirtay haddii uu yahay taam hayr muujabana laba wejaa ku banaaneed albadel wاnasbu cala اlistinaa kalaamku hadduu naaqis yahayna kaana calaa xasabiilcawaamili saddexdaasuu ahaa saddex xaaluu lahaa isimka ilaa lagu soo reebay saddexdii xaalo waxaa maraya afartan lafdi ilaa iyagu ilaadii waxay uga duwan yihiin waa asmaa iyagaa ixraab qaadana ilaadu iyadoo xarafkeeda ixraab ma qaadanayo marka saddexdii xaalo oo isimka ilaa ka dambeeya lahaa jiray saddexdii xaalo waxaa yeelanaya alfaadan afartan iyo luqaadkeeda iyo hayru haddii kalaam taama ka hor oo muujaba ayaga in la nasbiyo waajib ayaga in la nasbiyo a waajib kii maqsuura waa lagu qadara kii mamduud ah ama saxiixaakirana sida sawaa waa mamduud hayruna waa saxiixaakir sooma kii mamduud ah ama saxiixaakirana waa laga muujina mar haddii kalaamku taam yahay muujabna yahay alfaadan afarta ayaga nasba u kalaamku hadduu yahay taam khayru muujabana laba weja ku bannaan albadel wanasbu cala listinaa haddii kalaamku naaqis yahayna maxay noqonayaan calaa xasabi alcawaamil caamilku wuxuu u baahan yahay ayaga laga dhiga marka isimka ilaa ka dambeeya saddexdii xaaluu lahaa jiray yaa qaadana adawaatlistinaga oo asmaada iyagaa qaadanaya isimkii mustanaayo lasoo reebayna majruuru noqona waa mudaaf iley intaas ma la fahmo waayo waqulu waxaan leeyahay yuri maxamed muxidiin cabdulxamiid alsmu isimka isimka alwaaqicu dhaca bacda adaatin aalad ka gadaal adaadaasoo min haadihi adawaati adawaadkan ka mid a adawaadda alarbacati afarta ah yejibu waxaa waajiba jaruhu isimkaas la jaridiisa biidaafati aladaati aaladan la idaafaynteeda lagu jaraa ilayhi isimka loo idaafaynaayo ayagaa la idaafaynaa isimkii mustanaha lasoo reebana mudaailyuu noqona mudaafilayuu noqona ama aladaatu aaladan nafsuha ayada nafseeda fa inahaa adaadan ta'khudu waxay qaadaneen xukma alismi isimkii xukunkiisa isimkii alwaaqici dhacay bacda ilaa cala tafsiili tafsiilkii aladii tafsiilkii sabaqa soo hormaray afartan lafdi ayagu waxay qaadanayaan isimka ilaa gadaalkiisa dhacay wuxuu qaada jira tafsiilkii saddexdaha ayay marayaan ma la fahmo fain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay taaman mid dhammaystiran taamkaasoo muujaban la sugay nasabtahaa adaaban waa nasbine afartan lafdi midkii wax lagu soo reeba waa nasbine wujuuban nasban nasbahaas wujuuban waajiban waajib ah calal qaama alqawmu qowmkii a istaageen hayra zaydin zayd maahane hadda mustaniya kii la soo reebay zayda qoomka waxaa laga reebay zayd isaga waa la jera waa mudaafu iley marka kalaamku fiiri waa taam oo waa la sheegay mustane minhugi alqowm waana muujab nafgiishibu naf kama horeeyo qaama alqowmu waa istaageen hayru adawaat istina iyada maxaa u waajiba nasbu wax kale kuma banaano qaama ficilmaadi mabniyan cala fathi laa maxal lah min alraaq alqawmu faacilu qawma marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun fii aakhirih ayru smu istinaa mansuub cala stina ad iska le ismu istinaa mansuubu cala اstinaa wa calaamatu nasbi fatxatu ظaahiratun fii akhirih غayra mudaaf zaydin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu ظaahiratu fii akhirih wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay taaman taam taamkoo manfiyan la anfiyey waa la sheegay mustana minhugii laakiin nfyi ama shibu nfyiga ka hor maray atbacta waad raacsiine haa alfaadan limaa qablaha limaa qablahu waxa ka horeeya aw nasartahaa ama waad nasbine khiyaaraad leeday inaad raacsido waxa ka horeeda ka badasho iyo inaad nasbido naxwu maa yazuurunii isoo siyaaro ma isoo booqa maa axadun axad axadko hayru اlakhyaari akhyaarta ahayn waa raacsiine inaad raacsiido aa kuu bannaan mm. inaad raacsiido aa kuu bannaan ka bedelo laakiin iska daa nactiga kada nactiga ka daa waxaad tidhaa maa yazurunii isoo siyaaro maa axadun axad hayrulakhyaari akhyaartii kayrkood isoo siyaaro maa ka bedelo bedel icraab maa yazuru maa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxal lah min alcraab yzuru ficl mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib اljazim wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri ni anun lilwiqaaya walyaa damiiru mutasilu mabniyn calى sukuni fi maxa nasrin mafcuulu bihi muqadam axadu faacilu muaharu marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri غayru badlu min axad wabadlu marfuuci marfuuc waxaad tidhahdaa غayru badlu min axad وbdل bعض من الكل وbdل المرفوع مرفوع وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhر غayr مضاaف على khyaar مضاaف iليه مجrوع وcلاaمة jر ksرة ظاahiرة في akhر ama waxaa dhigi karta aw hayr اkhyaari hayr waa naصbi karta calى اsتiثناad ku naصbina maxaa leedahay hayra smu اsتiثناء maنصوب calى الاsتiثناء وcلاaمaة نصbi فتحة ظاahiرة في akhر غayr smu اsتiثناء maنصوب calى الاsتiثناء وcلاaمaة نصbi فتحة ظاahiرة في akhر ayra aan raba ayra ismu istinaain aad leeda ayra ismu istinaain mansuubu cala listinaai wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri ayra mudaaf cala khiyaari mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay naaqisan mid kala dhiman oo mustanaa minhigiiya ka maqan naaqisan waa mid kala dhiman mustanaa minhigiiya ka maqan manfiyan naaqiskaasoo manfiyan la anfiyey ajrayta waad ku socodsiinay haa alfaadan oo siwan iyo luqaadeeda iyo hayru calaa xasabialcawaamil caamiliyaalka qadarkooda caamiliyaalku waxay u baahan yihiin ad ka dhigay naxwo laa tattasil ha la xidhiirin ha wicin bikayri akhyaari akhyaarta waxaan ahayn aduu hala xidhiirin xidhiirba hala samaysan waxaan akhyaar ahayn bikayri اlakhyaari akhyaarta waxaan ahayn laa tatasil laa naahiyatun mabniyun calى sukuuni laa maxalo min acraab laa naahiyatun waa laadii ficilka mudaaric jasmi jirtay naahiyatun jaazimatun aad dhihi kartaa si aad u fahamta laa naahiyatun jaazimatun mabniyun calى sukuuni laa maxal lah min acraab tatasil ficlu mudaaric majzuumu bila annaahiyati wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiir mustatin wujuban taqdiiruhu anta bikayri akhyaari bikayri alba xarfu jar غyr ism majruur bilbaai wcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akhiri aljar wاlmajruur mutacaliqaani btaصil غayri mudaaf alkhyaari mudaaf il majruur wcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akhiri halkaas waxaan hayru kaliyuhu hadda noo tusaaleeyey laakiin dhammaan siwanna waa lamid adaa lagaa raba hadhow siwan miaaladeeda iyo ixraabkeedii iyo wixiiba adaa lagaa raba maaa waa lamid kaliya waxaad ku kala duwe maxaad kala duwe siwa iyo suwa labadaas waa maqsuur ah, icraab ka muuqama waa lagu qadara sawaauna waa ka muuqanayba qayrigoolata aba uguma duulaba ah, marka miaaladi haddii mid lagu tusay waa lagu faraya fullaaxso almustanaa bicadda waa khawaati almustanaa kii lagu soo reebay bicadda iyo waa khawaati walaalayaalkiis haada maxalu halkaana waxaan ka gelaynaa isimkii mustanaha ahaa oo lagu soo reebay cadda iyo akhawaadiisa qaala wuxuu ihi ibnu ajrun wlmustanaa kii la soo reebay bikhalaa lagu soo reebay wacaddaa lagu soo reebay waxaashaa lagu soo reebay yejuusu waxaa bannaan nasbu la kordhigidiisa iyo wajaru la hoos dhigidiisa labadu waa bannaanyahi haddii ayagu ficil laga dhigo waxa ka damay waa la nasbina haddii ayaga xaraf jeer laga dhigana waxa ka damay waa la jara labada wejaa kuugu bannaan naxw qaama alqawmu qowmkiyaa istaagay khalaa zaydan zayd xaal uu ka maran yahay bacdiga istaagay fiiri alqowmu waa kulli waa qoomkii oo dhan haddii zayd laga saaro maxaa soo hara bacdiyaa soo hara bacdiyaa soo hara marka faacilka khala bacdiga u celi maxaa ah, fiiri marka qoomku laysku daro waa kulli haddii qayb laga saarana waa bacd marka maxaa leedahay qaama alqowmu qoomkiiya istaagay khalaa qad khalaa xaal uu ka marnaaday bacdiga istaagay zayda zayd wa zaydin khalaa zaydin zayd ka maran aad iska leedahay daad jarto khalaa zaydin xaalaynayd markaad wacadaa camran camar xaal uu ka gudubsan yahay bacdiga istaagay wa camrin wacadaa camrin camar ka gudubsan iska dhig waxaashaa bakran bakar xaal uu ka nastaahan yahay huwa bacdiga istaagay wa bakrin waxaashaa bakrin bakar ka nastaahan iska dhig ha xaalayna markaad jirto labada wejaa kuugu bannaan labada wej aa kuugu bannaan labada hal miaalan ku icraaba si aad inta kale adna u icraabato qaama alqowmu khalaa zaydan wa zaydin kaasaan ku icraaba qaama ficlo maadin laakiin indhahaagu waa inay shan yihiin indhaha waa inaad kala qaaddo meeshaan icraabteeda wax yar oo oo cusubaa ku jira oo aadan hore u soo qaadan waxaa leedahay qaama alqawmu faacilu qaama marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirihi khalaa ficlu maadi mabniin calaa fatxati muqadarati cala alalifi manaca min duhuriha atacaadulu intaas oo soo mar wa faacilu dhegayso wa faacilu damiirun mustatirun wujuuban taqdiruhu huwa yacuudu cala albacdi almafhuumi min alqowm intaasaa lagaa rabaa zayda mafcuul bihi mansuub wey wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fii akhirihi haddaad tiraahda khalaa zaydin xadaada khalaa xarfu jarin saddex xarf jaraad halkan ka heshay marka saddexdu waa saddex xarf jar jarka koob iyo labaatan wey saddexdan ku tiri kuwii aad hore usoo qaadata ah. hadha waa laiskugu kaa dhamaystira marka caaqirka kitaabka la gaaro insha allah marka waxaa lahada khalaa xarfu jarin mabniyun calaa sukuun ilah maxalla min alcraabi zaydin majruurun bikhalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi afiri acdaha tacallujin ah. xarfu jar shabiihun xarfu jar shabiihu bizaaida dhe waxba ha tacalujin ha tacalujin ma la tacalujiyo waa xarfu jar shabiihu bizaaida lama tacalujiyo ogow xarfu jar shabiihu bizaaida ma la xasuustaa xarfu jarka in la qaybiyey yaa xadfarta u taaganayo xasuusta haye sheeg saas qaacidada in loo hayaa la rabaa wladi lahu macnan macruudun lahu waa midka macno loo yaqaan iskale walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih umana baahna meelu ku tacalluq macno loo yaqaana waa iskaleey shabiih bizaaid u ah, ah ilaa saddex waa naga u qaybinay xarfujar asliya shabiih bizaaid iyo iyo zaaid waay maxamed maxyadiin cabdilxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay alismu isimka isimka alwaaqicu dhacay bacda adaatin aalad ka gadaal adaadaasoo min haadihi adawaati adawaadan ka mid a adawaadda ahalaaati saddexdaa yajuusu waxaa kuugu bannaan laka adiga an tansiba inaad nasbido hu isimkaas saddexdan adawaaddaa isimka gadaalkooda dhaca waxaa kuu bannaan inaad nasbido wayajuusu laka waxaa kuu banaan an tajurahu inaad jartaana kuu banaanta inaad jartaana waa kuu banaanta wasiru fii dalika arinkaas waa ku qarsoon wasiru waxaa ku qarsoon fii daalika icraabkaas ana haadihi ladawaati sirta ku jirta arrinta ku qarsoon oo keenayda isimka ka dambeeya in la nasbi karo lana jari karo arrintaas sababta keenayda ana haadihi ladawaati adawaadan tustacmalu waa la isticmaalaa afcaalan xaalay tahay taaratan mar wa tustacmalu waa la isticmaalaa xuruufan xaalay tahay taaratan ukhra mar kale waxaa bannaan in xarafnimo loo isticmaalo waxaa bannaan afcaal ahaan in loo isticmaalo calaa maa sabqa sii soo hormara fain qadarta marka fain qadarta haddaad ku qadarto hunna adawaadan khalaa cadaa xaasha fain qadarta haddaad ku qadarto hunna saddexdan afcaalan afcaal oo aad afcaal ka dhigto nasabta waad nasbinay maa isimka bacdaa gadaalkeeda ku sugan calaa annahu isimku mafcuulu bihi inuu yaad ku nasbinay walfaacilu faacilkuna damiirun waa damiir mustatirun asturan wujuuban waajibnimo u asturan oo u laabanayo cala albacdi almafhuumi min alqowm amase albacdi almafhuumi min alkulli wain qadarta haddaad ku qadarto hunna adawaadan saddexdaa khalaa cadaa xaasha u laabana damiirku qadarta hunna hunnada saddexdaasay u laabanaysa khalaa cadaa xaashaa haddaad ku qadarto xuruufan khafadta waad hoos dhigee maa isimka bacdaha gadaalkeeda ku sugan calaa annahu isimku majruuru mid la jaray inuu yahaad ku hoos dhige bihaa xuruuftan lagu jaray marka haddaad afcaal ka dhigtona waxa ka haddaad xuruuf ka dhigtana waxa ka dambeeya waa jeri waa jeri waa maxalu haada taradudi mar walba maaha mar walba in xuruuf laga dhigo ama laga dhigo afcaal mar walba ma banaana mar waxaa jirta aysan suurtagal ahayn in laga dhigo xuruuf oo ay u caynoobayaan in afcaal ay noqdaan waana cadaa iyo xaash waana khalaa iyo cadaa wa maxalu haada taradudi taradudkan fii maa idaa lam tataqadam waa markaysan ka hormarin calayhina adawaatan maa almasderiya maa masderiya maa masderiya markaysan ka hormarin wey ee maa masderiyahu hadday ka hormarto markaas ficilnibay u caynoobeen afcaalay noqdeen mana banaano xaraf in laga dhiga oo wax ka dambeyn la jiro waa goorma marka la dhihi karo oo lagu taraduda laleeyahay xaraf ka dhig ama ficil ka dhig waa goorma waa markaysan maa masderiya wa maxalu haada taradudi taradudkan maxalkiisa fii maa idaa lam tataqadam waa markaysan ka hormarin calayhina adawaadan maa almasdariyatu fain taqadamad hadday ka hormarto calaa waaxidatin mid fain taqadamaad faacilka waxaad celina maa masdariya fain taqadamad maadi hadday ka hormarto calaa waaxidatin mid oo minhuna adawaadan ka mida calaa waaxidatin mid oo minhuna adawaadan saddexdaa ka mida ma hadday ka hor marto fain taqadamad hadday ka hor marto calaa waaxidatin mid waaxidadoo minhaa adawaadan ka mida maa hadday ka hor marto wejaba waxaa waajibaya nasbu maa isim in la nasbiyo bacdaha gadaalkeeda ku sugan isimka ka dambeeya in la nasbiya waajib noqonaya isimka ka dambeeya in la nasbiya waajib noqonaya wa sababu daalika wujuubkaa sababka keena oo laleeyahay mar hadday maa masteriya ka hormarto waajib way isimka ka dambeeya in la nasbiyo sababka waajibnimadaas keena anna maa ma maada almasderiyata ee masderka loo nisbeeyey arday wax kasta oo laga la weydiiyo ka jawaabaya raba oo naxwaa adi ma ka jawaaba dhegayso haye laqmadeeda dhegayso aada u fiirso wa sababu daalika wujuubu nasbahaas nasbahaas waajibay sababka keenaan anna maa lafdigaas maa ah maada day almasderiyata ee masderka loo nisbeeyey laa tadkhulu magasho ilaa cala alafcaali yay gashaa almasderiyata maxaan ku nasbiyey maadana marka maadaa maxalka ka nasbisan maasha allah allah yubaarik fiika waaya maadan masderiyada wax aan ma gasho ardayna matniga oo la laqbeeyo iraaba midna miaalka raab ka tale adugu marka sababka keenaya waa maxay sababka keenaya markay maagka hormarto in ay ficil noqdaan adawaadan oo aysan banaanayn inay xaraf noqdaan sababta keenaydaa waxay tahay maadu meelaan ficilayn ma gashan marka hadday maa gashay ficilay noqdeen sababtoo a ah maadu meel aan ficilayn maba gashan afcaasha kalihay gashaan maada masderiyada waa maada masderiyada maaha maada kale maa waa labiyo tobane insha allahu wasilu dulaabad ugu tegi doontaa wa sababu daalika wujuubu nasbaha sababta keenay in nasbuhu waajibo markay maa ka hor marto sababka keena isimka ka dambeeya in la nasbiyo inay waajib noqoto anna maa maa maada day almasderiyata ee masderka loo nisbeeyey laa tadkhulu ma gasho ilaa cala alafcaal afcaasha un maahane meel kale ma gasho fa hunna adawaadan saddexdaa afcaalu wa afcaal mar hadday maa ka hor marto afcaalan waa afcaal albatata go-naan qacan in sabaqad hadday maadu ka hormarto hunna adawaada fa naxwo qaama alqowmu qowmkiyaa istaagay khalaa zaydin zayd ka maran yejuusu waxaa ku bannaan miaalkaasoo kale ilaa maa kama horaydo yejuusu waxaa ku bannaan fiihi miaalkaas nasbu zaydin zayd in la nasbiyo khalaa zaydan iyo wa khafduhu in la hoos dhigo khalaa zaydin wanaxwu qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen maa khalaa zaydan zayd ka maran laa yajuusu kuma bannaana fiihi mihaalkaas ilaa nasbu zaydin zayd in la nasbiyo maana wax kale kuma bannaan maxayle maca ka horeyda markaa ma la kala fahmo wallaahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam ilaahay baa nuqsaaniyo ceeb ka fog asagaana sarreeya allahaasee sarreeya ogaalna badan shuruudu icmaali laa camala inna shuruudu icmaali laa laa la camalsiinteeda casharkaa batay badany ku darna mase waa jooje haye shuruudu icmaali laa laa la camalsiinteeda shuruuddeeda camala inna inna camalkeeda la siiyo haadaa maxaluha halkaan uga hadlaynaa laa marka camalka ina ay camal falaydo shuruuddeeda ah, shuruuddeeda halkaan uga hadlayna qaala wuxuu yidhi ibnu اlajruumi baabu laa haadaa midkaanu baabu laa waa laa baabkii looga hadlayey baabkii laa looga hadli jiray wey iclam ogow ilaahay haka ogeysiye iclam haddaad maqasho arrin muhiim ah oo la raba inaad ku baraarugto aa laguu sheega ah, baraarug hurdada ka kac soo jeesa waa iclam ogow allaha ku ogeysiiye ana laa tansibu way kor dhigtaa can nakiraati nakirooyinka bikayri tanwiinin tanwiin la-aanay kor dhigtaa idaa baasharat nakirata markay nakirada la xiriirsato walam takarar laa laana aysan soo laalaaban wadaalika tusaalihina naxwu laa rajula nin waxa la yidhaha fi daari guriga kuma sugnaanin wey iclan ogow ana laa tansibu way kor dhigtaa lafdadaas laa ah. annakiraati asmaada nakirooyinka biqayri tanwiinin tanwiin la-aanay kor dhigtaa biqayri tanwiininta waxaa loola jeedaa waa isimkeedu markuu madniya laada isimkeeda marna wuxuu noqdaa mucrab marna wuxuu noqdaa mabni marka marka uu mabniga yahay marka uu mabniga yahay ma banaana in la tanwiin ila mabni lamaba tanwiiniyo sida badan saasoo jiraan mabni tanwiinsan lama tanwiiniyo marna mudaafu noqda markuu mudaafka yahayna haddee mudaaf lamaba tanwiiniyo ah, kaanii tanwiinun wa anti idaafatu fakayfa taraani laa taxulu makaani ah, marka lama timi laysmaba tusaba tanwiin iyo idaafo laysma tuso laakiin mar la tanwiiniyaa waa jirta arki doona mase ah, badna mase badna la tanwiiniyo labadaas goor wey markaa la tanwiinayo waa markuu isimku noqdo mabni iyo isimku marka uu noqdo mudaaf laakiin shabiih bilmudaaf hadduu noqdo waa la tanwiinin karaa waa la tanwiiniya iclam ogow ana laa tansibu ay kor dhigtaa annakiraati nakirooyinka bikayri tanwiinin tanwiin la-aan idaa baasharad markay la mubaasharooto oy la xiriirsato mubaasharada waa inay isku xigaan oo aan la kala dhex gelin laada iyo isimkeeda waa inaan la kala dhex gelin oo ay isku xigaan idaa baasharad markay la xidhiidsato annakirad idaa baasharad hiya laadu markay la mubaasharato la xidhiidsato annakirata walam takarar aysan soo laalaaban laa naxw laa rajula min wax la yidhaahdo fi daari guriga dhexdiisa ma ahaanin marka laada markay camal falay shuruuday leedahay shuruudda sharxan oo dhigaan sharxan ku akrinaya dhegayso aquulu waxaan leeyahay yui maxamed mxidiin cabdulxamiid iclam ogow ana laa laada annaafiyata ee wax anfida laada annaafiyata oo anfida liljinsi jinsiga waxaa jirta laa naafiyatu lilwuxda mid la yidhaah oo hal waaxid anfida tanuna jinsiyay afridaa waxaa loola jeeda afraadda jinsiga oo dhan ay xukunka ka anfidaan laada annaafiyata ee anfidaa liljinsi ay annaafiyati waxay anfinaydaa lilxukmi can iljinsi can afraadi iljinsigayna ka anfinay xugunay anfineen waxayna ka anfinaydaa jinsiga afraaddiisaoo dhan ay ka anfinaysa oo hadda haddii la yidhahda laa rajula fi daari rajul waa kullu kullu dakarin baaliqin min bani aadam soo maaha dhammaan waa banu aadana ee qaangaar ah mudakar ah ay ka anfinaydaa guriga dhexdiisa xukunka ah inuu ku sugany xukunkaasay ka anfinayn oo ah guriga dhexdiisa inuu ku sugany afraadoo dhan ay ka anfinayn hal mid guriga kuma sugna eh, afraadda jinsigoo dhan ay xukunka ka anfinayn xukunkii markaas la sheego hadda waxaa la sheegay guri ah, in lagu sugan yahay in kale haddii la yidhaha laa rajula waxay anfinaydaa guriga in lagu sugnaado xukunka ah waxayna ka anfinaydaa afraadda rajul macnaha jinsiga rajulnimo afraaddiisao dhan ay ka anfinay hal mid kuma sugno wey ah, mid ka mida ma dhici karto inuu daarta ku sugan yahay dhammaan waa ay ka anfinayn daarta inay ku sugnaadaan ana laa laada annaaفiyata ee anfinayda liljinsi annaafiyata lilxukmi can afraadi اljinsi xukunkay ay anfinay yayna ka anfineen can afraadi اljins jinsiga afraaddiisao dhan ay kaanfina laadaasu tacmalo waa camal fashaa camala ina ina hadda waa taansa u camal fali jirta ayadoona sidii ina u camal fasha fatansibu way nasbidaaho waa kor dhigtaa lisma isimka lafdan lafdigay ka kor dhigtaa aw maxalan ama maxalkay ka kor dhigtaa waxay tahay lafdiga waxay ka kordhigee waa laba goor waa markuu mudaaf yahay iyo markuu yahay shabiihun bilmudaaf waa labadaas goor macalka goormay ka goormay lafdiga ka nasbine waa laba goor waa markuu isimkeedu noqdo mudaaf iyo markuu isimkeedu noqdo shabiih bilmudaaf maxalkay ka nasbine goormay ka nasbine waa markii isimkeedu uusan mudaafna ahayn shabiih bilmudaafna ahayn marka lafdigay ka nasbine ama maxalka lafdiga waxay ka nasbine laba goor waa markuu mudaaf yahay isimkeedu iyo markuu yahay shabiih bilmudaaf maxalkay ka nasbine waa goorma waa markuusan labadaas ahayn labadaas wixii ka soo haray ah. wa tarfacu lkhabara khabarkana way godeen wa hiya laadan laa tacmalu ma camal fasho haadal camala camalkan wujuuba waajibnimo ilaa biarbacati shuruudin afar shardi maahan afar shardi haddaan la helin laadu camalkan si waajiba uma camal fasho camalkan marka ay camal fali karto si waajib ay camal fali karto waa marka afar shardi laga helo afar shardi wahiya laadu laa tacmalu ma camal fasho haadal camal camalkan wujuuban waajibnimo kuma camal fasho ilaa biarbacati shuruudin afar shardi maahane alawalu shardiga ugu horeeya an yakuuna smuha isimkeedu waa inuu yahay nakirata isimkeedu waa inuu nakiraya o hadduu isimkeedu macrifo noqdo maba camal fali kartaba maba camal fali karto ah, maba camal fali karto waa inuu noqdo isimkeedu nakiro si ay cumuum u faa'iideyn athani shardiga labeeya an yakuuna smaa isimkeedu waa inuu yahay mutasilan bihaa mid laada la xiriira oon loo dhaxayn ey hayra mafsuulin midaan laga soocin minhaa laada walow bilkhabari khabar allaha ka dhigo shayna waa inaan looga socon xataa qabarka lama inuu kala dhex galo laada iyo ism ah, wax la ogol yahay ma jiro inay kala dhex galaan waa inay isku xidhaan haddii la kala fasliyo maba camal fasho maba camal fasho wahali shardiga saddexeeye an yakuuna khabaruhaa nakira khabarku waa inuu nakira yahay ayda noqoshi khabarkuna waa inuu nakira yahay macrifo kuma camal fasho waraabic shardiga afreeya allaa leedu waa inaysan soo noqnoqon shardigaas waa shardu wujuub ee shardujawaas maa shardigan wuxuu shardi u yahay camalfalku inuu waajibo laakiin hadii shardigan la waayo inay camal fashaana waa bannaan yahay camalfalkana waa laga dayn karaa marka heedaa shardu waa shardu wujuub laa sharduuljawaas ayadoo la helinay camal fali karta laakiin camalfalku waajib noqon ma marka shardigan u dambeeya shardiga afraad muxuu yahay shardu wujuub marka la helaa canfalku waajiba haddii la waayo canfalku jaa-isu noqona ah, waana la camal siin waana laga day karaa camalka ma la fahmo uma intaas ka gabaal iclam ogow ilaahay ha ku garansiiyo baabulahna allah kuu furo garo maskaxdaaduna ha shaqaydo uma iclam ogow annasma laa laa isimkeeda calaa alaaati anwaacin macyaala saddexa korkooda aado laada isimkeedu saddex ay u qaybsan isimkeeda saddexu mid noqdo wax kale ma noqdo alwal almufrad kan ugu horeeya waa mufrad hadda mufrad waxaa leedaha baabkan waa noo soo socda maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf yaa leedaha mufradka baabkan waxaa leedaha maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf marka kan koobaad mufrad wey wa haani kan labaadna almudaaf waa mudaaf mudaaf waa taqaan mudaafuleyya ka dambeeya wthaani almudaafu ku loo idaafe ilaa nakira macnaha midka mudaafkaa wax aan nakirahayn looma idaafeeyo oo mudaafileygu ma noqon karo macrifo hayla mudaafileygu hadduu macrifo noqdo mudaafkuna muxuu noqona macrifu noqona macrifu noqona leeduna macrifo maba ku camal fasho waanagii soo ogaana marka marka lagu leeya waa la idaafayna nakira loo idaafayna ilaa iyadoo haddii isimkeeda macrifo loo idaafeeyo mudaafkiina muxuu noqonaa macrifo kale macrifana maba ku camal fali kartaba marka nakiraa loo idaafayna nakiraa loo idaafayna wa haali midkaa saddexeeya ashabiihu waa mid u eg bilmudaaf saddexdiiu mid midkuugu sharaxa ama almufradu mufrad fii haadalbaabi baabkan iyo wa fii baabilmunaada baabka munaadaha ama almufradu mufrad fii haadalbaabi baabkan dhexdiisa xaalu ahaaday baabkan waa maxay waa baabulaah iyo wa fii baabilmunaadaa baabka munaadaha fa huwa mufradku maa lafdi weeye laysa mudaafan mudaaf aan ahayn walaa shabiihan mid lagu shabahayna aan ahayn bilmudaaf saasaa loola jeeda marka mufrad wuxuu noqon karaa mufrad caadiya sida rajul wuxuu noqon karaa muhani sida rajulayn wuxuu noqon karaa jamac sida daaribiin wuxuu noqon karaa muslimaad Ah. kulligood waa wada mufrad halkan marka la joogo mufradka cadiga ah waa noqon kara laa rajula musanuu noqon karaa laa rajulayn jamcuu noqon karaa laa muslimaat kulligood waa noqon kara baabkan marka la joogo waa wada mufrad ama almufradu mufrad fii hadalbaabi xaal u ahaaday iyo wa fii baabi almunaadaa fa huwa mufradku maa lafdi way laysa mudaafan aan ahayn walaa shabiihan mid lagu shabahayna aan fayadkhulu waxaa soo gelaya fiihi mufradka almuhana waa soo gela wa jamcu taksiir waa soo gela wa jamcu mudakari saalim waa soo gela wa jamcu muana saalimna waa soo gela laakiin dhammaan waa inay nakiro yihiin kuwa nakirada dhammaan waa inay nakiro yihiin ilaa waxaa nakirahan kumaba camalfashayadu xukunkiisa marka xukunkiisa xukunkiisa fiiri wuxuu ku yidhi waa isimku markuu mufrad yahay xukunkiisii ogow isimkeedu markuu mufrad noqdo xukunkii waa ka wa xukmuhu mufradka xukunkiisa an yubnaa waa in lagu bineeyo calaa maa shayga yunsabu bihi lagu nasbinayo isimkaan adiga fiiri wixii lagu nasbi jiraad ku binayna hadda mufradka caadiga oo baabu macrifat calaamaat alexraab mufrad ku ah maxaa lagu nasbi jiri fatxo hadduu ismu laa noqdo fatxa lagu binayna musanaha yaa lagu nasbi jiray hadduu ismulaagu muano noqdo yaa lagu binayna jamcu mudakaru saalim maxaa lagu nasbi jiray ya hadduu isimkeedu hadduu leedan isimkeedu noqdo jamcu saalim yaa lagu binayna jamculmu'anafi saalim maxaa lagu nasbi jiray kasro haddii leeda isimkeedu uu noqdo jamculmu'anas saalim waxaa lagu binaynaa kasro saasaad ku leeda waxaa leedahay yubna calaa maa yunsawir waxaa lagu binaynaa wixii lagu nasbi jiro kulligoodna mufrad aad leedahay mar hadduusan idaafaysnayn idaafana uusan shabihin dhammaan mufrad aad iska leedahay wa xukmuhu mufradka xukunkiisa annahu mufradka yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa maa shaygii yunsabu huwa mufradka lagu nasbi jiray bihi maaga faidaa kaana nasbuhu hadduu nasbihiisu ahaa jiray bifa bilfatxati fatxa hadduu ahaa jiray buniya cala alfatxi fatxa lagu binaynaa naxwo laa rajula wax nin ah fi daari daarta dhexda ma ahani laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab rajula ismu laa mabniyun cala alfatxi fii maxali nasmi fi daari fii xarfu jari addaari ismu majruuru bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhiri aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu wain kaana hadduu ahaa nasbuhu mufradka nasbadiisii bilyaiye hadduu ahaa waa muanihii jamcu saalim oo kale wadaalika midka ya-da lagu nasbi jiray almuhanaa iyo wa jamcu mudakaru saalim weeye buniya mufradkaas waxaa lagu binayna cala lyaai naxwo laa rajulayni laba nin fi daari kuma sugnaan laa rajulayni fi daari laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala wa tarfacu lkhabara mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab rajulayni ismulaa mabniyun cala lyaai fii maxali nasbin adla fi daari fii xarfu jarin addaari ismu majruurun bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii akhiri aljaaru walmajruur mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin cafwan aljaaru walmajruur mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inaani Ah, u fiirsada maskaxdiina waa inay shaqayda iswaafajiya isimka iyo qabarka hadduu isimku mufrad noqdo qabarka mufrad ka dhig hadduu isimku muane noqdana qabarka muane ka dhig hadduu isimku jamc noqdana qabarka jamc ka dhig ismudaabaqee ah, mudaabaqadii ilaali maxaa isimkeedu mubtadu waagii hore ahaa ayadaa nasaqday mudaabaqadii haalmaam aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inaani wain kaana nasbuhu mufradka nasbadiisu bilkasrati hadduu ahaa jiray niyaabatan naaibatan kasrado xaalay naaib ka tahay can اfatxa wadaalikaasu jamcu lmuanai saalim weeye buniya huwa mufradkaas calalkasriya lagu binaynaa naxwu laa saalixaat dumar uwan wanaagsan alyowma maanta ma ahaanin macnaha laa saalixaati dumar uwan wanaagsan mawjuudaatun kuwo la helaya ma ahaanin alyowma maanta laa saalixaat laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma tarfacu lkhabara mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab saalixaad ismula mabniyun cala alkasri fii maxali nasbi alyowma darfu zamanin mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri wa darfun mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu mawjuudaatun mawjuudaatun halkaas waxaan uga gudubnay laada ismkeedu marka uu yahay mufrad haddana mudaafaan gelayna ma tanwiinsana ka tir qalin inta qaadato laa saalixaati a lagaa raba qalin ma haysati sawnigu ku yidhi isimkeeda lama tanwiiniyo mar lama tanwiiniyo hal maraa la tanwiini karaa waa markuu shabiih bilmudaaf ee markuu mufrad yahay lama tanwiiniyo markuu mudaaf yahayna hadda mudaaf maba la tanwiiniyo labadaas goor lama tanwiini karo somaana soo qaada marka qadraac miya xaad naxwo u barayba haddaad qad iska akrisay laxmi iyo waxaad aragtama iska akrisatay naxwada waxaa loo baraa inaad nan qadka raacay ee aad saxda raacdaan ood adugu wax saxa oo taqaano sax iyo qalad ah, inaad kala taqaan naxwada loo barta sax iyo qalad adugu inaad kala taqaan ee sidaana ii qoraada iska waay mufrad halkaasaan uga gudubno wa ama almudaafu mudaafa yunsabu huwa mudaafki waa la nasbina bilfatxati fatxa lagu nasbina fatxa adaahirati daahira aw bimaa shaya lagu nasbina naaba ka naayb noqda nahaan fatxada mudaaf hadduu yahay waa muc marka wixii la ciraabi jira lagu nasbina ah. mudaaf hadduu noqdo ismiga le waa mucra waxaa lagu nasbinaa wixii baabu macrifati calaamaat ixraab lagu nasbi jiro war kale male ah wii lagu nasbi jiraad ku nasbina kaliya inuu mansuub yahay qaado wa ama almudaafu mudaafka fa yunsabu waa lagu nasbinaa bilfadxati fadxa adaahirati muuqata aw bimaa shaya lagu nasbinaa naaba ka nayb noqda anha fadxada naxw laa daaliba cilmin qof cilmi sharciya dalbaya mamquutun wax loo caroodo ma ahaanin laa daaliba cilmin cilmi qof dalbaya mamquutun mid loo caroodo ma ahaanin laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu ism wa tarfacu lkhabara mabniyin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi daaliba cilmin daaliba ismu laa mudaaf mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akirih daaliba mudaaf cilmin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akirih mamquutun khabaru laa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akirih mudaafkiina waa ka gudub shabiih bilmudaaf aan gelayna waama shabiihu midka u eg bilmudaafi maxaa la yidhaah waa kan asagaa ku barayo isagaa ku barayo wuxuu ku yidhi waama shabiihu midka shabaab bilmudaafi wahuwa shabiih bilmudaaf maa lafdi weeye itasala uu la xidhiidsada bihi lafdiga maa lafdigii weeye itasala uu la xidhiidsada bihi lafdiga shay-un shay shay shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka mid ah shay macnihiisa dhammaystirankiisii ka mid ah wixii uu gadaal kala xidhiiro wey saddex weeye waktigeedaad qaadan doontaa insha allahu wa huwa shabiih bilmudaaf maa lafdigii weeye itasala uu la xiriirsaday ah, hadda fiiri waxaan rabaa wiil farta taagta oo waxaan ku dhawaaqaba yidhaha saasaad u icraabta fartaas asta aan rabaa arday mulxa akristay arday kale kama jawaabi karo markaan waa adagta iska daayo fartaa taagni arday mulxa akristaan raba arday mulxa akristaan la raba haye khaalid khaalid dhegayso maadaasaan ku dhawaaqayaa wax aan ka dhigad sheegayda markaan ku dhawaaqaad leedahay sidaasaad u exraafta wahuwa shabiih bilmudaaf maa shay wey shaygaasoo itasala uu la xiriirsaday bihi shayga ah, shay-un shay shaygoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka mida maxaan ka dhigay maada nakira mawsuufa waa bedelahay meeshaan u dhigay iisha wa huwa shabiih bilmudaaf maa kii weeye itasala uu la xaydhsada bi maaga shay-un shay shaygoo min tamaan macnaahu ka mida ism mawsuulaan ka dhig ha laqbada saas in loo icraabaan ka rabna oon naxwo iska dayno diinka alle barano markaas iska laalaabna ayadana ha aan rabnaa soo ma jeedi sidii loo dhawaaqaba inaad iraabto xataa shimbir hadday dhawaaqo inaad iraabtaan soo ma jeedi saasaan rabna hmm. sidaas wey sida aan rabnaa waayo wuu ku yidhi waa ma shabiihu kii shabahay oo loo ekaysiye bilmudaaf wa huwa shabiih bilmudaaf maa shay weeye itasalow la xariisa bihi shaygaa shay-un shay shaygaasoo min tamaan macnahu ka mid a fa milu mudaafi mudaafkuu kula mid yahay fi lxukm mudaafkii xukunkiisa u sooma adan baran shabiih bilmudaafna waa lamid waxaad ku nasbine wixii lagu nasbi jira wixii lagu nasbi jira baa mucanataala aad ku nasbine shabiih bilmudaaf xagga xukunka yuu la mid yahay mudaaf e yunsabu waa la nasbina bilfatxati aa lagu nasbina bilfatxati keliya inuu yidhaha lama rabo ow bimaa naaba canha ku dar e yunsabu waa la nasbinaa bilfatxati fatxaa lagu nasbinaa ow bimaa naaba canha ama wixii ka naaib noqon jiray fatxada naxwo laa mustaqiiman miduu toosan yahay xaalu xaalkiisa baynanaasi dadka dhexdooda kuma sugna laa mustaqiiman miduu toosan yahay xaalu xaalkiisa baynanaasi dadka dhexdooda kuma sugna laa hal mar lama akriyo waa adagtahee dhibkeeda gadaal naga mari intaan iska fudud aan hadda ku ekaysayna culayskeedu beri kale ha noqdo wallah subxana wa tacala sal allah ala nabiyina